bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd waa majliskii ugu horeeyey ee majaalistii dowrada ku saabsanayd cilmiga sarfiga iyo cilmiga naxwada iyo sarfiga waa kitaabkii ugu horeeyey ee cilmiga naxwada casharkay koobaad kitaabku waa ajruumiyada ma raba inaan hadal dheer sii galo waxaan rabnaa inaan kitaabka toos u galno innagoon hadda ku mashquulayn naxwo inaan qeexno waxay ka hadlayso fawaaidda ay leedahay arrimahaas bal wixii dib inoogu imaan doonaa inaanaan hadda isku hawlin soo horumarintooda aan ka bilowno musanifka raximah allahu tacaala hadalkiisa qaala almusanifu raximah allahu tacaala alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadc wa aqsaamuhu halaaatun ismun wa ficlun wa xarfun jaa limacna الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى qaab akhrintaan u samayn doonno waxa weeye waxaanu ku dhisaynaa ardayga ugu bilowsan arday naxwo dhigta ardayga ugu bilowsan sida loogu aan isleeyahay alla ilahe waxtar bay u tahay baanu ku dhisaynaa waayo dowladan waxaa loo bilaabay oo ajrumiyo looga bilaabay arday bilow aa loogu talagalay ajrumiyo sheikha qoray ibnulajruum wuu awooday inuu kitaab weyn oo mujallad ama laba mujallada ka dhigo laakiin ulajeeddada iyo maqsuudka intaan waxay tahay arday bilowa in loo dhigo marka ku talinmayo in sharaxa lagu sii fogaado wax kasta oo laga maarmi karo waa inaan la sheegin ama dib ka imaanaya musanifku wuxuu yidhi alkalaamu ka bilaaba alkalaamu huwa lafdu lafdi weey almurakabu laba kelimo iyo wax ka badan iska saaran almufiidu wax faa'iideynaya bilwadci qasad iyo ulajeedna wax ku faa'iideynaya wa aqsaamuhu qaybihi alaaatun saddex weeye ismun wa xarfun ism waficlu wa xarfun jaa limacna alkalaamu kalaam huwa lafdu lafdi weeye almurakabu laba iska saaran iyo wax ka badan almufiidu faa'iido leh bilwadci qasad iyo ujeedda wax ku faa'iideynaya wa aqsaamuhu qaybihii alaaatun saddex weeye ismun wa ficlun wa xarfun jaa limacna qidcadan yar ama qeybtan gabalkan yarkaa ee hadalka musanifka ka mida wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood musanifku raxima allahu tacaala hadalkan muxuu kaga hadlayaa laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye kalaam maxaa la yidhaahdaa arrinka labaadna waa meequu qaybsama muxuu kaga hadlayaa musanifku qidcadan yar muxuu kaga hadlayaa laba arrimood arrinka koowaad kalaam maxaa la yidhaahdaa see u egyiya iyo waa meeqa qaybood kalaam waxaa la yidhaahdaa biyo afar shardi wixii laga helo afar qayd afar dabar wixii laga helo qaydka koobaad waxa weeye lafdi waa inuu yihi kan labaad murakab waa inuu yihi kan saddexaad mufiid waa inuu yihi kan afaraad bilwadci waa inuu yihi kalaam maxaliya wixii laga helo afar afar shay wix laga helo kow lafdi waa inuu yihi labo murakab waa inuu yihi saddex mufiid waa inuu yihi bilwadci waa inuu yihi waa arrinka koobaad quyuudan marka afartaa aan mid mid isu dul istaagin ama shuruudan afarta ah shardiga koobaad kalaam waa inuu lafdi yahay maxaa laga wadaa lafdi waxay u yaqaanaan naxwoolaydu oo ay ka wadaan alsawtu almushtamilu calaa bacdi alxuruuf alhijaa'iya waa cod cod soo maqli maysaan hadda dhawaaq watah xuruufulhijaa'iga qaar ka mid ah lafdi waa dhawaaq cod xuruufulhijaa'iga qaar ka mid a ah wata sida waxaa tidhi zaydun zaydun waa cod wuxuu wataa waxaa tidhi zaydun zaydun waa maxay waa cod waa lafdi sababtoo ah waa cod xurufulhijaa iyo qaar ka miduu wataa oo muxuu wataa azaayu walyaau wadaal hadalku haddaanu lafdi ahayn cod ahayn xurufulhijaaga qaar ka mida wata haddaanu ahayn agtooda hadal maaha sida ishaarada qof qofbaa waxa u tilmaantay istaag gacanta inta kor qaadaata istaag ama hoos u dhigtay fariiso waad ka wadaa mugta maxaa ishaaradaasi waa maxay agtooda kalaam buug iyo qalin baad soo qaadatay markaasa waxaad qodhay qaama muxamadun waqacada zaydun baad qodhay waxa aa qodhay agtooda waa maxay kalaam maaha qoraalkuna kalaam lafdi marka muxuu ku baxay ishaarada iyo kitaabada kalaam maaha labaad waa inuu murakab yahay murakab waa inuu yahay waxaa laga wadaa laba eray iyo ka badan waa inuu isaga yimaado laba eray laba kelimo iyo he ka badan waa inuu isaga yimaado sida jaaa zaydun jaaa zaydun jaaa zaydun waa murakab sababtaa wuxuu ka kooban yahay jaaa iyo zaydun labada eray baa la ysku daray maxay noqotay murakab haddii uu hal kelimo yahay sida jaa ama zayd gaar ahaanteeda kalaam maaha sababtoo ah muxuu waaye murakab murakab ma qaydka saddexaad waxa weeye waa inuu mufiid yahay <coughs> waa inuu mufiid yahay waxaa laga wadaa waa inuu faa'iidaynayo faa'iido yaxsunu sukuutu lmutakalimi calayha an yufiida faa'idatan yaxsunu sukuutu lmutakalimi calayha waa inuu faa'iidaynaya faa'iido kan hadlaya ku aamusi karo kan dhegaysanayana qancin ka dhadhe sida wixii allaahu rabbuna ilaahay waana dhigeen inuu aamuso soo uma banaano ah. muxamadu nabiyuna sala allahu calayhi wasalam kalaamkaasi waa mufiid kalaamkaasi ee eh? waa mufiid qofkii hadlayana wuu aamusi karaa kii dhegaysanayana waxba ma sii sugay laakiin hadduu yidhaahdo in qaama muxamadun muxamed hadduu istaago ma aamusi karaa may waayo qofkii dhegaystihii dhegaystihii baa wax sii sugaya he de he hee micirkaa micirkaa jeex soo dumaya maya in qaama zaydu qumtu macahu waa inuu yahay waa inuu hadalkii dhammaystira haddii aanu markaa faa'iidaynaynin faa'iido mutakalimkii uu ku aamusi karayo kalaam maaha wax kale bixi magac kale bixi aday ku jidha waxa u bixinaysa laakiin nuxaadda agtooda kalaam uma yaqaanaan shardiga saddexaad afaraad waxaa weeye shardiga afaraad an yakuuna bilwadci biyo waa inuu wadci yahay waa meeqa war intaas waa meeqa laba weeya waa laba laba macnaa lagu fasira maxaa lagu fasiray laba macno bilwadci waa inuu carabi yahay baa layihi bilwadci waxaa shardi ah kalaam waxay u yaqaanaan inuu carabi yahay waxaa baxay faransiiska iyo talyaaniga iyo afruushka iyo af soomaaliga iyo kulli ba baxay waxaasoo dhani waa maxay naxwoolada agtooda muxuu ka yahay kalaama ah, hadalka shimbiraha iyo kaasi waa isku mid agtooda kalaamba maaba <laughs> waxaa kaloo lali war maya kaa agtooda laftarkiisu waa ka kalaame kalaam waxay u yaqa waxaa bilwadci waxaa looga jeedaa bilqasdi ulajeed waa in loo yiri qas waa inuu qofka u kasay inuu hadlo inuu yidhaahdo jaaa zaydun inuu yidhaahdo waa inuu u kasay amaa haddaanu u kasin kalaam maaha sida qofka waalan hadalkiisa nin waalan baa hadlay yiri jaaa zaydun war wax nin waalan warkii weeye waxba laga qori mayo ama ilmaha yarka ee hadalbaradka ah waxuu ku hadlayaba ma yaqaan ama qof hurdaa qarwey markaasuu y jaaa zaydun qasad miyuu u yiri yoola maya rufica alqalamu can alaain saddexdaas warkooda la qori mayo kalaam khulaasadu kalaamku waa wixii afar shardi laga helo waa inuu eray yahay lafdig waa inuu yahay murakab waa inuu yahay mufiid waa inuu yahay bilwadci oo bilcarabiy looga marka waxaanu nidhi laba arrimood baan hadalkan uga hadlayay arrinka koowaad wuxuu ahaa hadal maxaa la yidhaahdaa arrinka labaad waxa ah muxuu qaybsamaa wuxuu qaybsamaa saddex ism iyo ficil iyo xaraf xarfun jaa limacna <coughs> meequu qaybsamaa saddex alism ismi waa maxay kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizaman kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizaman ismi waa kelimad macna nafteeda kaa tustay oo aan zaman la xariirin waa kelimad macna ku tusta wax waktigana macnahaas waqti soo socda iyo mid jooga iyo mid dhici iyo mid lasoo dhaafay midna ku tusi mayso sida muxammadun muxammadun daatada magacan leba ku tusayaa bis laakiin goormay shalay miyuu ku tusaya haddaa dee saaku ku tusaya maya ma ku tusay berina kutusi may waay ka waxa weeye waa muxamadun faatimatu makatu qaybta labaad waa alficlu wa aqsaamu alaaatu ismun wa ficlun soo maha asna waa dallat calaa macnan fii nafsiha intaa ismigay wadaagaan waa kelimad ku tustay nafteedana kaa tustay laakiin maxay ku kala tageen waqtaranat bizaman waqataranatee bizaman zaman bay la xariirta zaman lasoo dhaafay sida daraba qaama wuu istaagay wuu garaacay ama mid hadda taagan yadribu hadduuba gacanta ku hayaaba falki idrib garaac wakhtiyada soo socda sameew soo ma kaana waxaa layaha ficil baa layaha ka saddexaad waa intaa ismigiiyo ficilka kala socotaa kalimatun dallat calaa macna waa kelimad macno ku tustay laakiin maxay kaga duwantaha labadoodu fii nafsiha bay ahaayeen iyadu fii hayriha macno keyrkeed ku jira iyadu male iyadu kutusmayso macnaha si gaara kuu tusmayso eh, maxay kaa dhex tusaysaa heyrkeed waa xaraf sida hal xaraf su-aal laisku weydiiye hal qaama zaydun zayd ma istaagay fii oo guda ku dhex jir ku tusaysa dakhaltu filbeyti guriga gudihiisaan galay ya lam oo xaraf nafiye diidma ku tusayso lam yadrib ma garaacin lam yalid lama dhalin lam yalid wax ma dhalin walam yuulad lama dhalin lam diidmi diidmay ku tusaysa waayahay wuxuu ku qayday musanifku wuxuu yidhi jaaa limacnan xarafka muxuu yidhi ismiga waxba ma raacin shardi ma raacin ficilkana shardi ma raacin laakiin xarafka wuxuu raaciyey shardi muhima muhima muhima muhim wuxuu waa inuu yahay xarafku xaraf macno leh xaraf macno la yimid macno uu kaa dhex tuso kelimadda xaraf la yimid wuxuu kuugu ishaarayaa xuruuftu inay laba u qaybsanto xuruuftu meeqay u qaybsantaa labo war waa meeqa qaybood labo xaraf macno leh iyo xaraf aan macno lahayn xarafka macnaha leh waxaa la yidhaahdaa xuruufu lmacaani xuruufe almacaani xarafka aan macnaha la imaanna waxaa la yidhaahdaa xuruufu lmabaani macaani mabaani xuruuf xuruufta macnaha leh waa sida xuruufulkhafdada oo kale xuruufta aan macnaha lahayn waa xuruufta loogu talagalay kelimadda in lagu dhiso almabaani kelimaddaa lagu dhisaa maxay yihiin sida alifbeetada xuruufulhijaaga alif waxmalaha alif waxmaale baa hooska alle taa korku labale taa korku saddexe waxa maaragte jiim hoosku halle iyo waxaa ma maqasheen xaa waxmaale iyo khaa korku halle arrimahaasoo midna arag kuwa xuruuf waxa la xuruufulhijaaba la yihahda ama xuruufu tahaji macno gaara ah male maxaa loogu talagalay kelimadaa lagu dhistaa za baa halkan kasoo soo qaadanaysaa ya baa soo qaadanaysaa daal baa soo qaadanaysaa waa isku dhisaysaa za baa u hormarinaysaa ya baa ku xijinaysaa daal maxaa dhista zaydun baa dhista soo maha jiim baa soo qaadatay alif baa soo qaadatay hamzaa soo qaadatay jiim baa xagga dhigtay alif baa ku daba xariirisay hamzaa daba dhigtay maxaa kuu soo baxay jaa jaa kutu waa dhista waa dhista xuruufta maxaa la yahay xuruuful mabaani dhismaha soo guryaha bulketiga laguma dhiso iyo jaajuri iyo wax lamid ah. ayaguna waa maxay waa waxay u gelayaan dhagaxiya shamiitadii isku dhisaysa xuruufulmabaani baa leeyahay xuruufulmabaani bu jaa limacnan muxuu ku laadreebayaa muxuu ku dhanac tuurayaa xuruufta waa xuruufuljaaigu reebayaa mog xuruufulmabaaniduu reebaya xuruufulmacaani intaa ma kaa dhaadhacda <coughs> waayahay waa garta musanifku wuxuu yidhi alkalaamu kalaam huwa lafdu weeye almurakabu laba iyo wax ka badan la saaray almufiidu faa'iida leh bilwadcina wax ku faa'iideynay wa aqsaamuhu qaybihii alaaatun saddex weeye ismun wa ficlun wa xarfun jaaa limacna intaa markuu kuu sheegay oo intaa uu ka soo baxay ayuu wuxuu yidhi falismu yucrafu bilkhafdi wاtanwiini wadukhuuli اlalfi wallaam ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورباء والباء والكاف والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف وحا لو غرانيا بقد با لو غرانيا والسين با لو غرانيا والصوفا لو غرانيا walxarfu xarafkuna maa kii weeye laa yaslixu uusa suuban macahu la jirka daliilul ismi ismi wax kutusaya walaa daliilulficli ficilka wax kutusaya qaybtan kale markuu kalaamkii ismi iyo ficil iyo xaraf kuugu soo qaybiyey jaa limacna ayuu wuxuu hadda ku barayaa maxaa ku kala garanaysa kelimadaha af carabiga ahi ama maqal ama arag ama waa ismi ama waa ficil ama waa xaraf mid afaraad ma jiro weligaa iyo allah haddii cimriga lagu siiyo oo aad kalaam alcarab baartid mid afaraad ka soo heli saa wa aragtay say u baarayeen u baarayeen bay saddexdaa kaliya bay qaybiyeen mid mid afaraad ka waaye bal kasoo hel wakaas hadday hooya ku dhashay makasohel ha marka saddexdaa un wey waayo maxaan ku kala garanay waxaan inuu ismi yahay inuu ficil yahay inuu xaraf yahay maxaan ku garanay kelimad baan arka saa usoo qabtay waa koolkooliyey waa boobootiyey niyo kelimadaani macayahay ma isna ama ficil ba macrifba maxaan ku garan soo waxaan ku garta soo ma baahna ah, hadduu ku baraya wuxuu ku baraya calaamada aad ku garanaysa kan inuu ismu yahay kan inuu ficil yahay kan inuu xaraf yahay ismigu usoo horeysiye waa meeqa war waa meeqa waxaas afar ha afar calaamadood buu sheegay afar calaamadood buu sheegay kow bilkhafd labo tanwiin saddex dukhuulal alf wallaam afar xuruuf alkhafd <coughs> afartaas uu sheegay meeqa calaamadood buu sheegay afar kow calaamada koowaad waa alkhafdu alkhafdu waxaa laga wadaa alkasratu wamaa naaba canha kasro iyo kasra wixii ka naaibah baa waxaa laisku yihahdaa alkhafdu waana inoo imaan doontaa baabu macrifati calaamaati alciraab bay inoogu imaan doontaa alkhafdu waa maxay hoos dhig iyo hoos dhig marka la waayo waxyaalaha ka naaibka noqda kelimadii haddaa aragtay iyadoo hoos dhigan ama hoosdhig wax ka naaiba haysata kelimadaasi ficil maaha xarafna maaha ee waa maxay ismi wey fariid tusaalehay wax ku caddaadaan aan kuu tusaaleeye bismi illaahi araxmaani araxiim bismi ma hoos dhiganta allaahi araxmaani araxiim afar weeye kelimadood afartooduba waa maxay soo ficil maaha mayahay ismi wey asmaa wey afartaba soo ma sabab maxaa ku garatay inay ismi yihiin hoos dhiga khafdadaan ku gartay uma jeedid miya kelimad kasta inay hoos dhigan tahay mise waa ku tusaa allaahi araxmaani araxiim soo ma ujeedid ah, fariid calaamada labaad waxa wey atanwiin tanwiin waxaa laga wadaa laba kordhig laba hoosdhig laba godaal ma aragtee ya eh, haddaa aragta marka kelmaddii iyadoo tanwiinsan ficil maaha xarafna maahana waa maxay ismi wey kee wey kan xaraf leh halbaa ka dhuntaye waa maxay tanwiintu waa maxay waa laba kordhig iyo laba hoosdhig iyo laba godaan haddaa aragta kelmadda iyadoo laba kordhigan ama laba hoos dhigan ama laba godaan waa maxay ismi ficilna maahae xarafna maaha sida masjidun muxammadun zaydun dun sooma waxaasi waa maxay ismi wey ra'aytu muxammada waa maxay muxammadan ism maxaa ku garatay tanwiintaa ku garatay alla fariigsana waaya kan saddexaad waxaa weeye dukhuulu lalfi wallah al inay gasho al inay gasho al in la geliyo haddaa kelimadda al ku aragtay kelimadda waa ismi ficilna maa xarafna maa sida algulaam alrajul almar'a alkitaab albeyt alfaras alal shamsiye iyo qamariye kay doontaa noqotee wixii aad alku aragtid waa maxay ismi wey ficilna maaha xarafna maaha calaamadda afaraad waa dukuulu alfi walla la dukuulu lkhafdi dhe dukuulu xuruufi lkhafd xuruuf lkhafda inay gasho kelimada hore ka gasho xurufulkhafdana musanifka ayaaba kaaga filnaaday kaaga deeqtoomay uu kuu tiriyey wuxuu yidhi waa min ilaa can calaa fi ruba albaau walkaafu wallaam sagaal soo mahaysatin wa xuruuf xuruufulqasam xuruufta lagu dhaarto markaa rabti inaad dheeratid maxaa odhanaysa wallaahi billaahi tallaah a odhanaysa wow iyo ba iyo tada adeegsanaysa maxaa laisku yidhahdaa iyo bad iyo tada xuruufulqasam xuruufta lagu dhaarta ismiga marka afartaa calaamadood buu dhigtaa sumadiisu astaantiisu calaamadiisu afartaa khafdo tanwiin dukhuul alalf wallaam iyo xuruufulkhafda ma iga haysaa aan kuugu imaado waayo hadda waxaan rabaa tusaalayaasha xuruufulkhafdood oo kale waxaate marartu bizaydin zayd waa maxay maxaa ku garata bada xuruufulafda bizaydin waa garta katabtu bialam alqalam maxaa ku garata bada iyo ashaasha kaad adaartu oran ka dha sayidun kalasad baa tiri sayid waa sidii libaaxi alasad waa maxay maxaa ku garata kaafka iyo ashay waayahay intaa marka aad calaamadaha afarta ee ismiga haddaad ii qabatay waxaan kuu raacinayaa baraarujinno yaryar tambiihiyo baraarujin yaah baan kuu raacinaya dhowr ah tan koowaad oo calaamadaha ismiga ku saabsan dambiyaha koowaad waxaa weeye calaamadaha ismigu waa laba qaybood calaamadaha ismigu waa meeqa labo calaamad hore gasha ismiga horey ka gasha horey ma taqaana horey salmi horey horay waa horay calaamad horay gasha iyo calaamad gadaalka gasha ila calaamad waa sumad soo maaha meesha lagu dhigo waa ina raadisa geelley baa idinka tihiin mogta iyo ariley iyo xoololey reemiyi dhammaanteen soo maaha sumadda so midba meel laguma dhigo yaa soo madi maalan waxaa kan la yihaa hareedka xaggee lagu dhigaa hareedka wejigaa lagu dhiga haddaan markaasaa lagu dhigaa hareed weliga yaalihi sinta ku yaalla yaa arkay <laughs> ma jirto wax kaleu noqonay meel bugaaru leeyaha lagu dhigo soo ma garanays marka waxaa la yidhaahdo waa calaamad kasta meel lagu dhigay leedahay calaamadaha marka ismiga afarta mid horey baa looga dhigaa ismiga midna gadaal baa looga dhigaa calaamadaha marka horey looga dhigo waa labo calaamadood la calaamadaha gadaal looga dhigo waa labo waa alkhafdu watanwiin khafdada iyo tanwiinta xaggee looga dhigaa gadaal bizaydin khafdadii meeday gadaal kasrada ka muuqata wy tanwiintuna muxamadun meeday tanwiintu xaggee weliga allaha ismi hore ka tanwiinsan ma aragta cariyaa soo arkay inaad ya isoo tusaya ma jiro dhexda mid ka tanwiinsan gadaal baa laga tanwiiniya gadaal ba markaa ka gelaysa labada calaamadood xagee ka galaan khafdo iyo tanwiin labana horey ka galaan horey ka fiil weligaay allaha waa al iyo xurufulkhafd ashu xagebay ka gashaa ismiga horay dhexda miyay ka gashaa gadaal miyay ka gashaa ee horey ka gashaa <laughs> xurufulkhafdaduna horey bay ka galaan tambiiha koobaad sow kaa maaha haa halkaa ka fiiri marka <coughs> tambiiha labaad alkhafdu magac kaley leeda waxaa la yidhaha aljar alkhafdu maxay leedahay magac oo maxaa la aljar jar haddaa maqashay khafda haddaa maqashay waa maxay isku mid samla deer isku mid wa marka haddaa berri aad maqashay xuruufu lkhafdi xuruufu ljarri maxaa odhanaysa isku wax kan labaad kan saddexaad waxaa weeye xuruufulqasamku xuruufulqasam tambiiha saddexaad wa xuruufu lqasami buu musanifku yidhi moogta ardada qaarkood waxay moodaan calaamad shanaad oo gaarkeeda u socota maya xuruufulkhafdadu xuruuful jarkay kamid xuruufulqasam xuruufulqasamku yay kamid yihiin xuruufuljarkay kamid yihin xuruufulkhafdahay kamid yihin wax gaar loo tirinayahe maa tambiyahaasna soo baraarujin kale maa waay tambiiha afaraad tambiiha afaraad afar tambiih baan marayaa saddex baan soo sheegay midka afaraad tambiiha afaraad waxa weeye hal calaamad wax ka badan baa ismiga isugu imaan kara ismigii maxaa isugu imaan kara laba calaamadood laba iska daaya bal saddex baa isugu imaan kara sida zaydun fi daari war addaari hadda u fiirso fi daari fiidu waa maxay xarfulkhafdi weeye waa waa calaamad addaari ashuna waa maxay waa calaamad khafdada addaari kasraduna waa maxay saddex calaamadood soo isuguma imaan kelimadii marka laba calaamadood baa isugu imaan ka dha bal saddex baa isugu imaan ka dha hal calaamadna ismiga waa isugu imaan ka dha hal calaamadna waa laga heli karaa laba calaamad ba laga heli saddex baa laga heli karaa <coughs> laakiin afar isuguma imaan kadho afartooda iskumar isuguma imaan karaan sababta waxaa isdiida tanwiinta iyo ashaan is ogolayn kuwa kale waaba is ogolaan lahaayeen tanwiinta iyo hee yaashaan is ogolayn kuwa kale laakiin waa is intaa ma iila garad waayo markuu intaa musanifku raximahullah tacaala soo sheegay ismiga calaamadaha uu kaga soocan yahay labadiisa walaal ficilka iyo xarafka ayuu hadda wuxuu gelayaa ficilku muxuu kaga soocan yahay walaalihii xarafka iyo ismiga wuxuu kaga soocan yahay far calaamadood calaamada koowaad waa xarafka qad la yidhaahdo haddaa aragtid kelimad qad ku jidho kelimadaa ku dhaaro inay ficil tahay hana ka noqon ha istinoon xataa daairtay ku jirto sida qad aflaxa almuminuun aflaxa waa maxay ficil wey laqad samica allaahu samica waa maxay ficil wey laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu in allaha faqiir qad samica allaahu so iyadan aayad kala ma ah soo ma garanaysi ad aama ad qaamat isala markuu muadinku yira waa ficil iqaamat markaad maqasha asagoo qad qaamad maxaa odhanaysaa waa ficil baa odhanaysa sababta waa maxay dee qad baa ku jirdha ta waxa weya asiin siin hadday hore ka gasho kelimadii sida sayaquumu iyo sayadhabu iyo sayadribu iyo sayaslaa naaran daata lahab maxaa odhanaysaa waxaasoo dhani ficil weeye odhanaysa maxaa ku garata siinta wey sawfa tan saddexaad waa sawfa sida sayujzawn eh, eh, sida fasawfa yati illaahu biqowmin fasawfa yati illaahu biqowmin yatii waa maxay ficil wey waayo sawfaad ku garat marka haddii ficil haddii kelmadii qad gasho ama siine gasho ama sawfa gasho waa ficil ismina ma xarafna maa calaamada afaraad waxa weeye taa u ta'niif assaakina waa ta'dii dhadiga ku tusaysay yani ficilkan falkaani inuu dumar ka soo fulay bay kutusaysaa waana reebanta taawtaanida saakina waa maxay tadii dhadiga kutusaysay ee reebanayd saqaamat iyo qacadad way istaagtay way fadhiisatay qaamo iyo qaacada marka waa maxay waa laba ficil maxaa ku garatay taawtaanida saakina qaalat ixdaahumaa qaala allahu tacaala qaalat ixdaahumaa yaa abat istajirhu yaa abat qaalat ixdaahuma qaalat waanka waa maxay ficlu maxaa ku garatay taniif saakina kharajat dacdu dacdaa baxday kharajat waa maxay ficluga kharaja qaamat hindod waa lami intaa markuu sheegay ayuu haddana wuxuu waxaanu tambiih tambiih intaana u gudban xarafka calaamadiisa ficilka calaamadihiisa laba u qaybiyey calaamad hore ka gashay calaamad gadaal ka gashay calaamadaha ficilka hore ka galaahi waa qad iyo siin iyo sawfa saddexdaa hore ka galaa taawtaanitan xaggee bay ka gashaa gadaal sida ismiga ismiga calaamadiiskusoo laba uma qaybsamay kuwa hore ka gala kuwa gadaal ficilkana waa maxay laba waa yahay xarafka ninka xaraf la yidhaahdo walxarfu maa laa yasluxu macahu daliilu lismi walaa daliilu ficil waa midka calaamad ismi iyo calaamad ficil midna aan xarafka waxaad ku garanaysaa calaamadiisa calaamad la'aan sumad la'aan sumad la'aan sum wax sumadaba male daliilul ismi male walaa daliilulficli male wax astaana male kelimadii bilaa sumad noqota waa maxay xarafki xaraf calaamadii marka waa maxay calaamad la'aan xaraf calaamadii waa maxay calaamad la'aan saddex nin baa isaag degan ninbaa geelaygi wuxuu yii anigu afartaa calaamadood baan ku dhiganay afar buu ku dhigta nin kalena wuxuu yidhi anigu waxaan ku dhiganayaa afartaa qadya siiniya sawfaya tawtaanidfidsaakin aan ku dhiganaya ninbaa wixii anugu suntan wax allaale wixii sumad la'aana la arko anaa leh haddaba geelayna iga xaraysta iga suntood maxaa odhanaysaa marka hashi midigtaa ka madhimse wax sumada male saa bidixdaa ka madhimse wax sumada male maxaad odhanaysaa haaneedka iyo midig iyo bidic ba ka mar xaggee ku daraysaa xarafka u xareey idan musanifku wuxuu yidhi falismu yucrafu biqad wasiini wsawfa wataitanifi saakina la falismu yucrafu bilkhafd wاtanwiin wadukuuli alfi wallaan waxuruuf اlkhafd oo ah min ilaa وعن وعلى وفي ورباء والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل فعل كان يعرف وحلو قرانيا بقد والسين والصوف وتايتاني في الساكنة والحرفنا ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل هل كان وحنا نوقع مجلس في كوباد والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك